adiladii kitaabka iyo sunnada iyo camalkii salafkaba waa soo aqrinay waxaan soo gaarnay amaa camalu salafi saalix amaa camalu salafi salafka camalkiisa salafkii assaalixi wanaagsanaa fa inna min usuuli ahli sunna ahlu sunnaha usuushooda waxaa ka mid ah fa inna min usuuli ahli sunnati waljamaaca sunnada iyo jamaacada dadka ehelka waa ah. sunnadu waa sunnadii nabiga jamaacaduna waa saxaabadii marka dadka sunnada nabiga iyo manhajkii iyo fahamkii saxaabada dariiqaas ku sugan ee sunnadii nabiga ku dhegay asunna waxaa loo jeeda dariiqii nabiga jamaacadana waa in lagu midaysnaado sunnada nabiga waa macnahaas waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa saxaabada ah, jamaacaduna waa saxaabada labadaas macno wey marka fa inna min usuuli ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca usuushooda waxaa ka mid ah filmasaa'ili masaa'ishiina ugu asal ah masaa'ilka alkhilaafiyati khilaafka loo nisbeeyey anna maa shaygii kaana alkhilaafu khilaafku uu ahaado fiihi shayga dhexdiisa saadilan mid ka soo fulay can ijtihaadin ijtihaad wa kaana kana mid ahaada mimaa shay yasuuqu u soxona fiihi dhexdiisa alijtihaadu ijtihaad fa inna bacdahum gabolkood yaczilu waa u cudur daaraa bacdan gabalka kale bilkhilaafi khilaafka wuu ugu cudur daaraa walaa yaxmilu bacdun gabolkood u qaadin maa calaa bacdin gabalka kale xiqdan xaasinimo waxa weeyaan camalka salafu saalix usuushooda waxaa ka ah ahlu sunnaha masaa'ilka khilaafiga laba shay haddii la helo ciqdad iyo shar iyo cadaawad midna ma dhalin laba shay hadday la helo wax cadaawad iyo cuqdad iyo shara ma dhalido labadaas wixii la waayaa shar qaliyo saas darteeda waa ku idhi jiray salafku haddaad aragta mas'alo kala geyda muslimiinta laysa fii diin illaahi fii shay ilaahay diinkiisa meel kama soo gasho ah, maxdaad aragta mas'ale muslimiinta kala geyda laysa fii diin illaahi fii shay ilaahay diinkiisa meel ugama jirto masaladaas kalagaynna waxa ah qofka la yimaada wax aan muslimiintii hore ku sugnayn ah, diinka nebi maxameda laga soo gaaray saxaabada ka dhaxleen diinka ayaga haysteen qofka marka muslimiinta kalageyna wuxuu la imaanaa wax khilaafsan manhajkii iyo fahamkii laga soo gaaray saxaabada taabiciyaalka salafka uu la imaanaa markaasaa dad xaqii ku dheganaanayaan oo khilaafaayaan oo diidayaan saasaa khilaafku ku imaana khilaafku waa qofka wax soo dirisiiyey ah, waxaan diinta ugu jirin qofka soo dirisiye weye muslimiintii ku kala tageen laysa fii diin illaahi fii shay marka daabidku u sameeyey waa laba shay kow midka koobaad waa inuu mujtahid qowlka leeyahay qowlku waa inuu yahay qowl mujtahid leeyahay oo imaam mujtahida oo eel u ah masaa'ilka diiniga inuu ka hadla waa inuu ka hadlay haddii qof aan ehel u ahayna iska caamiya ama daaliba uu mas'alo weyn ta ka hadlo khilaaf ay keento waa sharci ayadu marnaba qayr ma noqon karto maxaa yaele ehelba uma ahayn inuu masaa'ilkaas ka hadlaba ta labaad imaamka laftirkiisu mas'alada uu ka hadlay mas'ale lagu ijtihaadi karo waa inay ilaa masaa'ilka gabal waa masaa'il qadci aayada cadcad ah ku soo arooray ama axaadiid cadcadal qadciyaabaa ku soo arooray ama ijmaacaba ka sugan masaa'ilkaas laa imaam walaa qof kale midna ma khilaafi karo masaa'ilna waa masaa'il ixtimaali karo laga ijtihaadi karo sidaanna aqbali kara sidaanna aqbali karo masaladu waa inay tahay middaas laga ijtihaadi karo labadaas shardi weeye shardiga koowaad mujtahid waa inay ka timaado masaladu shardiga labaad waa inay tahay masale laga ijtihaadi karo oo aan qadci ahayn labadaa shardi markay yeelato shar ma keentaba ah, shar ma keento salafkuna way isku tasaamuxi jireen wax cadaawad iyo cudadana kuma kala qaadi jirin masaa'ilka salafka ay dadka uga go'i jireen isku khilaafi jireen ay ku inkiri jireen oo cadaawadda dhali jirtay waxay ahayd masaa'ilka qadciyaadka marka la khilaafo sida masaa'il caqaa'id oo kale marka la khilaafo iyo qof asagu eelba aanu ahayn inuu ijtihaado hadduu masalada ka hadlo labadaasay inkiri jireen dadkeeduna ay noqon jireen ahlu shar ahlulbidac ahlulahwaa kuwaasay ahaayeen wa amaa camalu salafin salafka camalkiisa salafkii ah saalixisuu banaa fa inna min usuuli ahli sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca usuushooda waxaa ka mid ah filmasaa'ili masalooyinkiina ugu asal ah masalooyinka alkhilaafiyati khilaafka loo nisbeeyey anna maa shaygii kaana alkhilaafu khilaafku aado fiihi shayga laysku khilaafo saafiran mid ka soo fulay can ijtihaadin ijtihaadu ka soo fulay oo qof mujtahidu eeg u ah masalada inuu ka hadlaa ka hadlay koo waa shardigii koobaad shardigii labaad wa kaana wuxuuna ka mid ahaaday xukunkaasu mimaa shayga yasuuqu uu socona fii dhexdiis alijtihaadu maahan masaa'ilkii qadciyaadka maaha masaa'ilkii caqiidada masaa'ilkii qadciyaadka aha maba ahan fa inna bacdahum salafka gabalkood yacdiru waa u cudurdaari jiray bacdan gabalka kale bilkhilaafi khilaafka waa ugu cudurdaari jiray walaa yaxmilu bacduhum gabalkood uma qaadi jirin calaa bacdin gabalka kale xiqdan xaasidnimo uma qaadi jirin walaa cadaawatan cadaawad uma qaadi jirin walaa bagdaa'a nacayb uma qaadi jirin bal yactaqiduuna waxay aamini jireen annahum muslimiintu ikhwaatun walaala inay yihiin xataa wa in xasala haba soo xasilo baynahum dhexdooda haadaalkhilaafu khilaafkan masaladan laysku khilaafay masalo iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ka badan laysku khilaafi jireen haba laysku khilaafo laakiin ukhuwada diinigaa ma go-aynin dad isjecel is xurmeeya is ilaaliyay ahaayeen xataa ina alwaaxida mid waaxidkoo minhum salafka ka mida la yusallii wuxuu tukan jiray khalfa man qof gadaalkiis yaraa uu aaminsan yahay annahu qofkaasu laysa calaa wudu inuusan weyse qabin waxaa dhici jirtay a'immadii salafka inay la tukadaan qofay aaminsan inaan weyse u dhowrnayn ah. waxayna aaminsan yihin hadday la tukadaan salaadoodu sax inay noqeen saasay aaminsan waana masaa'il aan ah mid iyo laba ahayn oo oo maxaa ka mid ah saxaabada isku khilaafeen ninku hadduu xaaskiisii maalan taabto weysa ma ka jabta mise kama jiro cabdullaahi ibn cabaas iyo cabdullahi mascuud aa isku khilaafeen ah, labadoodaa isku khilaafeen cabdullaahi ibn cabaas wuxuu leey kama jebin soo ma jeedo cabdullahi waa ka jabtay uu leey nin islaam taabto salaadana waa isla tukaan ah, waa isla tukaan soo ma sababtoo ah asagu ha ku qanacsanaado masaladu sidaan inay tahay laakiin walaalkiis wuxuu og yahay sidaan kalu ku qanacsan yahay wuxuuna ka fahmay aayad qur-aan ama xadiid soo ma jeedo mar hadday masaa'ilka sidaas tahay haddaan sidaas layskugu raacin shar waxaan ahayn ma dhalaan sidaas darteed ay culammada muslimiintu waxay yidhahdaan masaa'ilka khilaafiga ah masaa'ilka khilaafiga sideeda oo qadciyaadka aan laysku khilaafin ee ijtihaadka ah oo masaa'ilka ijtihaadiga ah hadday tahay xudur qaadiga looga dambayna haddii qaadiganu masale xukmiyo masaladiina waa khilaaf sidaana ah mujtahidiintii gabal yidhaahdeen gabalna sidaana yidhahdeen qowlka midu xukmiyo culummada muslimiintu waxay yidhahdeen ma banaana qaadi ka dambeeya haddii loo geeyo inuu kii hore khilaafo ma bannaana kaasaa loo dayna maxayna weligeed joogsanna daan saas la dhihi kaasaa loo dayna so masalada soo ma xukmiyo khalaaf wey bishardi maxaa ah qadci inaysan ahayn waa inuusan aayad cad khilaafin iyo xadiid cad iyo ijmaac saddexdaasa dulkilaaf waa la burina qiimo male ah. laakiin ijtihaadi hadday ahayd khalaas lama buri karo salaada waxay idhahdeen masaa'ilka khilaafigae oon qadciyaadka ahayn imaamka salaada loo doogo imaamku siduu u aaminsan yaha loola tukana saad adugu u aaminsanta macna ma kenin taasaa loola tukana maxaa si kale haddii kale lama arki karo muslimiintu isku waafaqaan ah. hadduu hortaada hilibgeen ku cuno oo uu hilibgeen inuusan weysana jabin waa la tukani abuuna xal aamisanta inuu jebiyo waana sida raajix ah, waa la tuke isagu ma aaminsana soo maaha waa la tuke hadde waxaad u aragta ina sawayse u baqnaynada ila hidib geelu cunay waa aad la tukan ah, ah, soo ma jeed dhammaan masaa'ilka siyaasigaah khilaafiga imaamka muslimiinta looga dambeeyo waa siyaasi kuwa khilaafiga qaci hadday tahay qof lagu raacaa ma jiro masaa'ilka qaciga ayaga caqiidatu daxawiya sharkiisa Ah. imaamka qaadiga waxa weya madaxweynaha muslimiinta kulligood masaa'ilkaas ayagaa looga dambeeya hule ah, sheekh muslim mutamiyan iskale hadalka asalkiis uu marka waa noocaas masaa'ilka ijtihaadiga waxa weya waxaa looga dambeeya imaamka qaadiga imaamka salaada imaamka muslimiinta kuwaasaa looga dambeeya saasayna muslimiintu isla ahayd ayadoo imaamkan uu aaminsan yahay inaan hilibgeed weyse jabin cunaa ama u jeeda salaad buu gela aduna waxaad aaminsantaha hilibgeelu waysada waajabiya waa aad la tukeen hadaadan la tukan mubtadica ah, mubtadic madhabkii salafka khilaafaad ah, waa inaad la tukan ah, waa inaad la tukan khalaas asagana waajibay ku tahay hadhaw inuu kula tukado waa ina alwaaxida waaxidkoo minhum salafka ka mid a la yusalli wuxuu tukanaa khalfa man qof gadaalkiis yaraa uu aaminsan yahay annahu qofku laysa calaa wuduu'uusan weyse ku sugnayn wa yaral imaam imaamkuna wuxuu aaminsan yahay annahu asagu calaa wuduu'i weyse inuu ku sugan yahy isaga wuxuu isleeyahy weyse waa kuu dhowran hilibgeedna weyse ma jebiyo saasuu isleeyahy laakiin hadduu asagaba mas'aladan iyo adiga labadiiba isla ogoshiin inaan weyse u dhowrnayn hadda markaa salaadba kuma jira waa talaaqi ma lagu xidhan karo salaada isaga imaamkaada waa og inaan weyse u dhowrnay adna waad ogta waa masale laysla ogoliya taasoo kale lala tukan ila salaad kumaba jira isagu waa talaacud inaad markaa raacdo laakiin masalada khilaafigaa laga hadla oo aan ahayn qadciyaadka masaa'ilka ah aan ahayn wadaalika mitaarki mitlu an yusalliya waa inuu qofku tukadoo kale khalfa shaksin qof gadaalkiis qofkaasu akala cunay laxma ibilin hilib geel cunay wahaadal imaamu imaamkan hilibka geel cunay yaraa wuxuu aaminsan yahay annahu hilibka geel laa yanqudul wuduu'a weyse qaadinuusan gurin uu aaminsan yahay ah, saasuu aaminsan yahay walma'muumu midka la tukanaana yaraa wuxuu aaminsan yahay annahu hilibka geel yanqudu inuu guriyo alwuduu'a weyse qaad fa yaraa wuxuu arkaa marka fiiri fa yaraa wuxuu arkaa ma'muumkaas fa yaraa ma'muumku wuxuu aaminsan yahay anna salaata salaadda khalfa daalika alimaami imaamkaas gadaalkiisa lagu tukada saxiixatu inay saxiix saasay salafku ahaayeen weligood lama arag laba imaamu salafkoo salaad kala goosan weligood masaa'il badanayna isku khilaafeen hilibgeelgeel ka mid yahay islaamta la taabta waysada bajibdaa ka midta masaa'il badanay isku khilaafsanay oo mid iyo laba array ma garan weligiis arag mid dhahaya midkan ku xihan maaho saasuu aaminsan yahay xaaskiisii taabta markaasuu la tuujina mid dhahaya lama weligeed ma dhicin ahlu bidc ra'yigood wey taas iyo ahlu shar sidaasi dhahay fa yaraa wuxuu aaminsan yahay maamuumku anna salaata salaada khalfa daalika alimaam imaamkaas kadaalkiisa lagu tukadaa saxiixatu saxiix inay tahay wain kaana huwa asaga ma'muumka haba ahaado low sallaa hadduu tukanaa binafsihi nafsadiisa la ra'aa mid aamini lahaa ana salaatahu salaadiisu kayru saxiixatin in saxiixayn laakiin maamuumkan fiiri asagu hilibka geel wuxuu aaminsan inuu weysada jabiyo maadaama uu aaminsan yahay hadduu inta hilib geel cuno keligiis tukado asagu salaadu kama ansaxay maxaa yeele weyse uma qabo waana shardi weysadu ah, ma ka ansaxay laakiin asagu way soo weysaysta weysadu waa u dhowran imaam kalena wuxuu aaminsan yahay weysadu inay u dhowran oon hilibka geel weysada ka jiro khalaas salaad saasay sax ku noqon saasay sax ku noqon waa masaa'ilka aan qadciga ahayn dannigaas ah, mukallafka sida uu masalada ka aamina loogu raaca mar hadduu imaamkiiyo ama qaadigii ama imaamkii muslimiinta guudiya wuxuu ku yidhi kullu haadaa intaasoo dhan haabitun waa sugnaaday kullu haadaa intaasoo dhan haabitun waa sugnaaday liannahum salafku yarawna waxay aaminsanaayeen anna alkhilaafa khilaafka khilaafka an naashica ka dhashay can ijtihaadin ijtihaad fii ma xukna lagu ijtihaado yasuuqu uu socona fii dhexdiisa alijtihaadu fi labada shardi isdaba dhiga mar walba labadaas shardi kala hari maayaan waa inuu ijtihaad xukunku ka dhashay oo mujtahid uu masalada ku hadlay xukunkuna xukun laga ijtihaadi karo weyweyd ee masle qaciya usan ahayn kullu haadaa intaasoo dhan haabitun waa sugnaaday liannahum salafku yarawna waxay aaminsanaayeen anna alkhilaafa khilaafka khilaafka annashaa ka dhashay can ijtihaadin ijtihaad fiima xukunka lagu ijtihaado yasuuquu soconaa fii dhexdiisa alijtihaadu laysa fi lxaqiiqati sida dhabtaa bikhilaafin khilaafba ma ahan khilaaf maba ahan taasoo kale maba ahan waa itibaacu kitaab wasunna taasoo kale maxaa yeelay imaamkanu waa mujtahid aayadu u arkaa macnahan inay tusay aayad hala raacana waa dhammaan waxay isku waafaqsanaayeen imaamkan waa mujtahid masaladan wuxuu arkaa xadiida tusa xadiidka la raacana waa masaladii lagu ijmacsanaa idan xaqiiqadu khilaaf mabahanba waa kitaab iyo sunna raacidda xaqiiqadu waaba kitaab iyo sunna raacidda saasayba xaqiiqada u arkaayeen khilaaf u maxaa la yidhi anna kulla waaxidin mid kasta waaxidkoo min almukhtalifayni labada iskhilaaf ayaan ka mid a qad ibtaraca wuxuu raacay maa shay yajibu ay waajib tahay calayhi korkiisa itibaacu la raacidiisa oo mina daliili daliil ah alladii daliilka laa yajuusu usan u bannaanayn lahu imaamkaas alcuduur inuu ka leexda can xaggiisa labadaa mujtahid markay masalada midna sidaan ah leeyi midna sidaan labadooda mid walba wuxuu aaminsan yahay waxaad raacday aayad ama xadiid oysan kuu bannaanayn in la khilaafo saasuu isleey saasuu intaasna waa inta ilaahay ku addoonsaday qof mujtahidkaa ilaahay kitaabkiisa sunnada nabiga inuu raaco fahamkiisa intuu awooduuna ku raaca ee wuxuusan awoodin ilaahay ku kallifima fahum salafku yarawna waxay aaminsanaayeen anna akhaahum walaalkood idaa khaalafa markuu khilaafo fii camalin camal uu ku khilaafo ma camal un ah waa maadii fahum salafku yarawna waxay aaminsanaayeen anna akhaahu walaalkood idaa khaalafa markuu khilaafo fii camalin ma camal camalnada ka mida uu ku khilaafo itibaacin asagoo raaca lidaliili daliil markuu imaamkan kale khilaafaa daliilu raaca siduu asaga cilla tahay daliilu raaca daliilu raaca itibaacan raacin lidaliili u raaca huwa mukhaalifkaas walaalkaas khilaafay fi lxaqiiqati sida dhabtaa qad waafaqahum a'immadii waa waafaqeen a'immadan uu khilaafsan yahay waaba waafaqay wey sida dhabta sida dhabtaa waaba waafaqeen maxaa dhacay liannahum a'immadu yadcuuna waxay dadka ugu yeerayaan ila tibaaci daliili daliilka in la raaco aynamaa kaana meel alla meeshuu ku sugnaado faidaa khaalafahum fa idaa khaalafa walaalkood hadduu khilaafo hum a'immadan khilaafo muwaafaqatan liajli muwaafaqa waafiqid u waafaqaa darteed ma uu khilaafo lidaliilin daliil u waafaqaa cindahu agtiisa daliilka ah fiiri a'immadan kale uma arkaan inuu daliil waafaqsanya laakiin asaga wuxuu arkay inuu daliilkii waafaqay ah, cindahu agtiisa daliilka ah fa huwa walaalkaas khilaafay filxaqiiqati sida dhabtaa qad waafaqahu waa waafaqsanya sababtoo ah qaacidadii guuda isku waafaqsanya oo ah itibaacu kitaab waxa uu masaladaanba ugu khilaaf wuxuu isleeya daliilkaasa ka tegi ah, daliilkaasa ka tegin isleey ah, ehelna waa u yaha mujtahid ee maahan arday hadlay waa mujtahid marka maadaama sababtu masalada ugu khilaafa ay tahay daliilka raac way ku tixgelinayan waana ku jeclaanay waana ku jeclaanaya habay yidhahdeen masalada ma waafaqino sawaab ma haba yidhahdeen bay u arkaan laakiin way ku jeclaanayn maxaa yeele waxay dareemayaan waxa uu u khilaafa inay tahay daliil raacid isaga agtiisa daliilka sidaasay u arkayaan liannahu walaalkaas khilaafay tamashaa wuxuu ku socday calaa maa dariiqii yadcuuna a'imadu ay ugu yeerayeen dadka ilayhi dariiq dariiqii dadka ay ugu yeerayeen oo ah kitaabkii sunnada ha la raac qoon walba ayaga ha laga hormariyo kiiyuu raac kiiyuu raac madabkii ku socdaa madabkii ku socdaa liannahu walaalkaas khilaafay tamashaa wuxuu ku socdaa calaa maa madhabkii iyo dariiqii calaa maa dariiqii yadcuuna dadka ay ugu yeerayeen aymadu ilayhi dariiqa oo wayahduuna ay ku hanuuninayeen dadka ilayhi dariiqa oo min taxkiimi kitaabillaah kitaabka ilaahi xaakimi laga dhigto ah tacaala ilaa waa sarreeyaah wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa in xaakim laga dhigto sala allahu calayhi wasalam wa amaa maa shayga laa yasuuqu fiihi lkhilaafu aan khilaaf soconayn waa masaa'ilka qadciyaadka ama ijmaaca ka sugnaaday ama aayad qadci ah ama xadiid qadci ah masaa'ilka qadciyaad kale maya ayaga qofna laga yeeli maa qofka la yimaado wax khilaafsan waxa weeyaan madhabkii saxdaahay u khilaafsan wa amaa maa shayga laa yasuuquusan soco karin fii dhexdiisa alkhilaafu fa huwa maagaasu oo aan khilaaf ka soco karin maa xub weeye kaana ahaaday mukhaalifan mid khilaafsan limaa shaygii kaana calayh korkiisa ay ku sugnaayeen alsaxaabatu saxaabada wataabiciuna taabiciyaalka qofka la yimaada mas'alo khilaafsan madhabkay ku sugnaayeen saxaabada iyo taabiciyaalka ijtihaad ma mari karaa laleeya halkaas meeshaas meel lagu ijtihaadi kara maaha waa dalaal mana la yeelay mana laga yeelay mar hadduu saxaabadii taabiciyaalkii khilaafay dhammaantood uu khilaafay waamaa maa shayga laa yasuuquusan soco karin fii dhexdiisa alkhilaafu fa huwa kaasu maa shayga weeye kaana haday huwa maagu mukhaalifan mid khilaafsan limaa madhabkii kaana calayh korkiisa ay ku sugnaayeen alsaxaabatu saxaabada wataabiciuna taabiciyaalka wadaalika mihaalkii ka masaa'ili alcaqaa'id waa caqiidooyinka masaa'ilkooda oo kale iskuma khilaafi jirin ah, usuululcaqaa'id kuma khilaafi jirin ma isku khilaafi jirin way dhici jirtay masaa'il oo furuuculcaqiida la yidhahdo inay isku khilaafaan sida nabiga habeenkii la dheelmiyey allah ma soo arkay mase soo arkay waa isku khilaafeen waa ah, isku khilaafeen waxa kaloo isku khilaafeen nabiga dheelmintiisa meeqa goor ahayd ma hal maraya mise waa ka badnay waa isku khilaafeen waa isku khilaafeen masaa'il laakiin furuuc ilcaqiida la masaa'ilka mana badna waana usuulna ma aha ma aha laakiin caqiidada agtarkeeda oo ah usuusha iyo furuucda agtarkeedaba way isku waafaqsanaayen marka qofka taas khilaafa waxa weyan ma soco karaa laleeyahy khilaafkaagu ka masaa'il alcaqaa'id sida caqiidooyinka masaa'ilkoodoo kale alla allatii masaa'ilka dalla uu lumay fiihaa masaa'ilka dhexdooda man qofkii dalla lumay min annaasi dadka xaalu ka mid yahay walam yaxsul uusanna soo xasilin fiiha masalooyinkaas alkhilaafu khilaaf ilaa bacda alquruuni quruuntii ka gadaal maahane quruuntii almufadalati oo la fadilay masaa'ilka caqaa'idka khilaafkoodu wuxuu yimid bacda alquruuni almufadala wuxuu yimid wuxuu ula jeedaa markaasuu faaf bidcaduu saxaabadoo joogay soo bilaaba saxaabadiyaa ahlubidca gobol ka mida arkeenba oo masalan bidcadii ugu horreeyey muslimiinta dhexdooda ka dhacda waxa way saddex bidcaa ugu horreeyey bidcatu alkhawaarij bidcatu raf oo bidcada shiicada iyo bidcatu lqadar saddexdaba saxaabadu waa arkeen saddexda waa ka wayn la dagaalameen taas horaan ogaan cali bn abi aalib raafidada asalkooda isagaa gubay inta dab u shitay ah, dab inta u shitu ku guray ah, saxaabada waa isku waafaqsanay in la laayo waa isku waafaqsanay laakiin dabkaa qaar diiday waxay dhahdaan dab ilahay keliya wax ku cadaabi karo sida cabdullahi bn cabbaas u yidhi xadiisi bukhaariga sidoo kaleeto dhowr kun oo khawaarijtaw hal maalin goob dhig ah, isagaa cirib gooyo baadashay soo ma jeedin saxaabadana tan kalena waxay ahayd iyadoo joogaan saxaabadu ay qadarku soo bilowda qadarka in la beeniyo markay cabdullahi ibn camar saxiix muslimka ku sugnad uu yidhi waxa weyn ha loo sheego kuwaas qadarka beeniyey beri inaan ka ah, beri inaan ka ahay ha loo sheego halayga layga marka saddexdaas wakhtigaasay soo bilowday laakiin ma faafi karin ilaa saxaabadiiya joogtay cilman iyo seefa lagu hortaagnaa ah, seef iyo cilmi labadaba lagu hortaagna waa la ciribgooya waa la baabi'inaya tartiib tartiib marka quruuru mufadaloo dhan xooggaas ma ma faafin kadibay marka xoog u faafin ah, quruuru mufadala markay dhammaatay kadibay xoog u faafin oo bidax badana kadib hadda soo bilaabato jahmiyadii iyo muctasiladii laftirkoodu waktigii saxaabada kadibay soo bilaabatay ah, kadibay soo bilaabatay muctasiladii iyo iyo jahmiyadii iyo ashaaciradii iyo maaturidiyadii iyo kadib waxaasa xoog u kacay ah, kadib waxaasa xoog u kacay laakiin saddexdaas midxood bilowda koobaad aheed saxaabadiioo joogaanay soo bilowdeen oo dad kala la yimi saxaabada aan ahayn saxaabada iyagoon lama iman waxaas bidaca oo dhan hal shay shaqo kuma leh saxaabadu beri ay ka yihiin ka masaa'il caqaa'id sida masaa'ilka caqiidooyinka allatii masaa'ilka dalla ay uu ku lumay fiiha masalooyinka man qofkii dalla lumay minannaasi dadka xaalu ka mid yahay walam yaxsul uusanna soo xasilin fiiha masalooyinka alkhilaafu khilaaf ilaa bacda alquruuni quruuntii ka gadaal maahan quruuntii almufadalati la fadilay khilaaf sooma xasilin waxka uu leeyahay macnaha ahlu sunnaha miday qowl midahayna ka lahaayeen kuwan ahlubidcana qowlkoodu ma faafin ayaga qowlkana yidhahdeen waxba ictibaara ma leh khilaaf la dhihma waa shar iyo dalaal yimid lana inkiray mana faafin ula jeedaa isagaaba fasira Ah, ma soo xasilinta isaga fasira ey lam yantashir ma faafin alkhilaafu khilaaf ilaa bacda alquruuni quruuntii ka gadaaluu faafay quruuntii almufadalati oo la fadilay wa in kaana haba ahaado bacdu alkhilaafi khilaafka gebolkiis mawjuudan mid la helayo wain kaana haba ahaado bacdulkhilaafi khilaafka gebolkiis fiihaa filmasaa'ili laysku khilaafay mawjuudan mid la helayay fii cahdi saxaaba saxaabada waqtigoodii waa jiray Ah, waqti saxaabad ayagoo saxaabad u joogtaan bidcooyinka kahor soo bilowdeen bidcat alkhawaarij bidcat alqadariya bidcat ashiica waa soo bilowdeen laakiin ma faafin ma faafin oo seef iyo waxaweyn cilmi aa ah lala hor joogay walaakin liyuclam ha la ogaado annanaa annaga idaa qulnaa markaan idhaahno qarnu saxaaba haddaan idhaa qarnigii saxaabadu waa dhammaaday waqti hebel haddaan idhaahno ulama jeedna saxaabadiyaa wada dhinteen ogow dilu yidhahda qarnigii saxaabada dhammaaday ama qarnigii salaf waa dhammaaday ma loola jeedo qarnigan salafkiisi waa dhammaadeen ee waxa loola jeedaa badankoodiya tegey badankoodiya tegey aa loola jeeda qarniga waxaa lagu cadiraa dadka inta ugu badan haddii saxaabada agtarkoodu tageen waxaa la leeyahay qarnigaas waxa weeyaan cahdu saxaaba waa tegayeen waxaa joogay cahdu taabiciin quruun mufadala agtarkoodu markay tageen oo laakiin wax ka baaqi yihiin weli kamida ah salafkii waxaa la leeyahay qarnigaasu waa tegey qarniga waxaa lagu cabiraa badka ugu badan ah. badankoodu hadday tageen waa tegaa laleeyahy marka saasuu rabaa inuu ku dareensiiyo si aad istilaaxaadka culimmadu u fahanto laakin liyuclam walaakin liyuclam ha loo ogaado annaa annaga idaa qulnaa markaan idhaahno qarnu saxaaba layse macnaa ma ahan macnuhu annahu shaniye laabudda waa laga maarmaan an yamuuta inuu dhinto kullu saxaaba saxaabada dhammaantood baan idhaahno qarnu saxaaba waa dhammaaday saxaabadu inay wada dhintaan shardi maaha shardi maaha balilqarnu qarniga maa waqti weeye wujida la helay fiihi waqtiga dhexdiisa mucdamu ahlihi ehelkiisa inta ugu badan qarniga waxaa la yidhahdaa waqtiga ehelkiisa ugu badan ay joogaan ah, kaasaa la yidhahdaa kaasale balilqarnu qarnigu maa waqti weeye wujida la helay fiihi waqtiga dhexdiisa mucdamu ahli ehelkiisa intii ugu badneed qaala shaekhu islaam ibnu taymiya wuxuu ina alqarna qarniga yuxkamu waa la xukmiyaa binqidaa'ihi dhammaanshadiisa qarnigaas waa dhammaaday ee la yidhahdaa goorma idanqarada markuu dhammaado aktaru ahli ehelkiisa inta ugu badan ah, ma dhammaan dadkii ogoy ma wada dhammaan laakiin ehelkii badankiisiyaa dhammaaday waa dhammaaday ee la yidhahdaa falquruunu quruuntii quruuntii almufadalatu la fadilay inqaradad way dhammaatay walxaalay dhammaatay lam yuujad aan la helin fiihaa quruntaas dhexdeeda haadal khilaafu khilaafkan alladii khilaafka intashara faafay macnaha saas uma faafin wey ma faafin waqtigoodii alladii khilaafka intashara faafay bacdahum gadaalkood faafay filcaqaa'idi caqiidooyinka dhexdooda ku faafay amase filcaqaa'idi laysku khilaafay wey falquruunu quruuntii quruuntii almufadalatu la fadilay inqaradad way dhammaatay walxaalay dhammaatay lam yuujad aan la helin fiihaa qurunta dhexdeeda alkhilaafu khilaaf alladii khilaafkii intashara faafay bacdahum ayaga gadaalkood filcaqaa'idina laysku khilaafay caqiidooyinka faman khaalafa qofkii khilaafa maa madhabkii kaana calayhi korkiisa ay ku sugnaayeen alsaxaabatu saxaabada waaltaabicuuna taabiciyaalka fa innahu qofkaasu calayhi cala alkhilaafi khilaafkiiyu ku sugan yahi qofkaasaa khilaafkii ku sugan walaa yuqbalu khilaafuhu khilaafkiisana la aqbali ma khilaafka la diidayo qofka ku sugan oo midkaas qofkaasaa khilaafka ku sugan ama almasaa'ilu masalooyinka allatii masalooyinka wujida la hela fiiha dhexdooda alkhilaafu khilaaf fii caadi saxaaba saxaabada waqtigoodii masaa'il saxaabadu ayagu isku khilaafeen taasaa laga hadlaa laga hadli maayo masaa'il saxaabada iyo ahlulbidax isku khilaafeen laga hadli maayo ee masaa'ilka saxaabadu ayagu isku khilaafeenu raba inuu ka hadlo ama almasaa'ilu masalooyinka allatii masalooyinka wujida la helay fiiha masalooyinka dhexdooda alkhilaafu khilaaf fii cahdi saxaaba saxaabada waqtigoodii oo wakaana u ahaaday oo wakaana uu ahaaday fiiha masalooyinka dhexdooda masaaqun socosho lilijtihaadi ijtihaadkuu socdo falaabudda waa laga maarmaan an yakuuna alkhilaafu khilaaf inuu ahaado fiiha dhexdooda laisku khilaafa baaqiyan mid baaqi masaa'ilkii saxaabadoo jooga saxaabadu isku khilaafeen ilaa qiyaam saaca saas u taagnaana khilaafka mana lagu ceebaynaya mid ka mida qofkii ku hadla ha la yidhaahdo waa laga xoog badanya qofkana isaga waajib waxaa ka midda xooga badan inuu qaabto laakiin qofka kale laguma ceebayn karo ahlubidca la dhihi kari waan lagu ceebayn kari waxbay qofka ku ceebaya isagaa mubtadic tusaale saxaabadii isku khilaafeenaa nii waxa weeyaan haweeneyda taarashadeedu weysada ma jiriya mise ma jirin cabdulaahi ibn cabaas iyo cabdulaahi ibnu mascuud isku khilaafeen qowlka raajixa daliilahaan marka la fiiriy waa qowlka cabdulahi ibn cabaas haddii masalada la isku khilaafana ilaahi weynaa kuma dhihin kaad rabta qaado ee ogow hadar muslimka ilaahay kuma dhihin kaad rabta qaado haddii masalada la isku khilaafo ilaahay muxuu ku yihi wama khtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi warasuul haddii shayga laysku khilaafo adugu haddaad diin rabto waajib waxaa kuwa shaygan khilaafkan inaad kitaabka sunnada ku miisaanto midka sawaabka kuula dhowna aad raacdo haddana fiiri khilaafku maadaama khilaaf tar iyo saxaabadii soo bilowday uu yahay waxaa kaloo waajibku waa qowlka kale qofkay la noqoto sawaabkii inaadan ku ceebayn ahlu sunna inuu yahay inaad u qoonsato taasaa waajibkuwa labadaas masalaa raba inaad isla gaato saas darteeda qofka xaqa inta istaagay masalada dilayado haweenaydu weysada ma jebida mase ma jebido shaki yar ma leh inay raajix tahay ma jebido laakiin qowlka kale kan qaata mubtadic waxaa dhihi kara qof isagu mubtadic ah, qof kale ma dhihi ama jaahil ah, ah. sababta waa mise waxa wey mubtadic markaad leedaa cabdullahi mascuud waxaad bidcaynaysa soo ma ah. jaahil unbaa yidhahda mubtadic soo ma jeedo waa inaad marka masaa'ilka kala nasiib darradu hadday kula gaato fiiri qubuura tuuga iyo haweenaya weysada jabidaan bay kuu siman yihiin ka war ninkaan sheikhu waa bidcoole haaye waxa weye qubuur inuu yahay umale xaad ku aragta wuxuu leeya haweenaya weysada jabid ka war marka qubuuriyaalkaba cabdullahi bn sacuuda kaaga mida miya allahu hanafidlo jahligu markuu dadka gabal meelaha uu la gaaro waa la yaab ma kala yaqaan gaalnimada iyo masalada khilaafi laxad gaalnimo iyo waxaa isku mid masalada waa inaad masaailka kala taaan masalo walbaa meeshay xajmigeedu taaganya waa inaad kala taaan subxaan allah masaailka waa inaad kala taaan marka masaa'il saxaabada isku khilaafeen waa raajix iyo marjuux in loo fiiriyo midda daliil ahaan u raajixa inaad raacdaa waajibay kugu amaa qowlka kaleeto inaad bixayda xaaraani karto ah, xaaraani karto saasayna u soconayda markaasuu shiiku wuxuu yidhi qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh idaa xakama alxaakimu xaakimku markuu wax xukmiyo faijtahada uu ijtihaado wafiirih waa inuu mujtahid duusan mujtahid ahayn diinka allena ka hadlo dembi ilaahay laga galo kii ugu weynaa wey dunuubta ilaahay laga galo dunuubta ugu waaweyn waa maxay waa ilaahaya lagu been abuurta oo tidhahdo haadaa xalaalo adoon ogeyn wa xalaaleeyey haadaa xaraamu adoon garanayn wa xalaaleeyey haadaa kufrun adoon garanayn wax lagu gaarooy haadaa iimaanu adoona mayr iimaan soo ma jeed waa acdamu dunuub cala allah dembi ilaahay laga galo kan ugu sarreeya waa midkaas laakiin mujtahid markuu mas'alada ka hadlo nabi maxamed aa sheegay sala allahu calay wasalam ama waa asiibahu laba ajaru hele ama inta ku gafru hal ajar hele laakiin jaahil markuu hadlo isagu dembiyuu le idaa xakama hadduu xukmiyo alxaakimu xaakim oo fajtahada u dadaalo oo faasaaba u xaqii asiibo falahu ajraani laba ajraa u sugnaadeen wain ijtahada hadduu ijtihaado waa mujtahid fa akhdaa uu ku gafo falahu ajru mujtahidku waa mujtahidka kutubul usuul ku yaalla oo culummadu qeexeen ee ma aha midka waxa weeyaan juhaladu ay ayagu iskaga sheekaystaan jaahil ajruumiga aan garanayn oo aan matniga abushujaaca garanayn oon arbaciinka loogu saxi karin oo aan waxa weeyaan wax uu diinullaahi ka garanaan ay tahay oo mujtahid baan ahay lahalla ah, waa waxyaalaha ugu qariibsan malaha waqti walba la noolaado wax qariibaa soo baxay ah, wax qariib ah oo la yaab badan ah, qarni kasood noolaato waxaan weligeed la maqala la maqla soo ma jeeda shaahi haddii la yidhaahdo shuruudda iqtidaar imaamka kudayashadiisa kaliya shaakadilera shuruuddiisu ma hayo waana mujtahid meeshaan kuusoo fadhi hmm. kaasa heerkaasa marka dad qof waxaa dhici karta waqti waqtiyada a haddii la yidhaha qof nuucaasa ah adduunka jooga in la inkiro laakiin hadda caaliya loo hayo dad saas ka war marka kuwaas lagama hadla kuwaas iska mufsidiin kuwaas lagama hadlayo mujtahida ah laga hadla wain ijtahada hadduu ijtihaado mujtahidku fa akhdaa uu gafo falahu ajrun hal ajaru leey fa haadaa kan huwa daabitu waa waa kaasaa daabidka masaailka ah. masale laysku khilaafi karo inay masaladu tahay oon qaci ahayn waxaad ka hadlayna imaam mujtahid oo ijtihaad eelu ah waa inuu yahay khalaas mas'aladaas shar ma keento mar hadday daabidkaas leedahay falwaajibu shayga waajibka ku ah cala almuslimiina muslimiinta jamiican dhammaan xaalo ay yihiin an yakuunuu waa inay ahaadaan ummatan waaxida ummad mid ah hal ummada waa inay ahaadaan oo midaysan isjecel falwaajibu shayga waajibka ku ah cala almuslimiina muslimiinta jamiican dhammaan xaalay yihiin an yakuunuu waa inay ahaadaan ummatan ummad ummadoo waaxidatan keligeeda wa allaa yaxsula waa inuusan soo xasilin baynahum dhexdooda tafaruqun kala tag waa inuusan soo xasilin wa taxasunun xisbiyeyn oo xisbi xisbi ay kala noqdaan waa inuusan soo xasilin bixaytu meel yatanaaxaruuna ay isshiidayeen waa isshiidayaan sida makeenaddu raashinka u shiiddo fii maa baynahum dhexdooda hoosay iska jarayaan biasinnati alsuni carabyaalka warmahooda isku dilayaan carabka isku jafayaan yaysanba hubba isku qaadan laakiin waxay isku baabi'inayaan seefaha carab ah, seefaha carabka ay isku jafayaan hola ah, masaajidka dhexdiisa waa kahol caada ah, halkaasuu kahol ka shidaa dabka laga shidaa soo ma jeedin waa shaqadii cabdullahi ibn ubay ibnu salaad soo maa waa saasi in dabka laga shido miyay wax kale soo shaqadiisii ma ah marka ma abnaau cabdulaahi yati ya abnaau cabdulaahi min oy yati markaad masjidka dabka ka shidaysaan ya carruurtii yarka ayaduu koriyey miyati xaal masjidka iyo meelaha qayrka khilaafka iyo sharta iyo shaydaannimada looga shiday subxaana allah wa allaa yaxsula wa inuusan soo xasilin baynahum muslimiinta dhexdooda tafaruqun kala tag wa taxasum iyo xisbiyeyn kooxaysi inta laysku kooxaysto bixaysu meel yatanaaxaruuna ay ishiidayaan fii maa baynahum dhexdooda biasinati alsuna carabyaalka warmahooda wayatacaaduuna ay collaytamayaan wayatadaaqaduuna ay isku caroonayaan maxay iskugu caroonayaan min ajli ikhtilaafin iskhilaaf dartiis ikhtilaafkaasoo yasuuqu uu soco karo fii dhexdiisa alijtihaadu ijtihaad ah kanu farta ma dhaqaajiyo kanu waa dhaqaajiya qaara isku garaaceen ah, isku rafaadiyeen ah, hadee waa kun sano ka badan masalada culammada mujtahidiintu isku haysteen kun sano ka badan mujtahidiintu masalada isku haysteen wey ah, kanu ma dhaqaajinayo farta markuu atixyaalayo nuur male kanu waa dhaqaajinaya nuur male isagoo salaadii tukanayo iska dhaqaajinaya heerkaasay gaar soo ma jeedin jahligu meeshaasuu la gaara ummadda day ilaahay ka baqwaayen diinkana bara diidaan markaasuu yidhi fa innahum muslimiinta wa in ikhtalafuu haday isku khilaafeen fii maa shay yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan fii dhexdiisa fii maa shay ay isku khilaafeen ka bedelo marka taqtadiihi ay keenaydo alnusuusu nusuusta kitaabka iyo sunnada xasaba afhaamihim mujtahidiinta fahmiyaalkooda qadarkeeda mujtahidiinta waxa weeye masalada isku khilaafa kan wuxuu siday aayaddu sidaanay tusay kan wuxuu fa inna haadaakanu amrun waa arrin arrinkoo fii dhexdiisa sacatun waasi ahaanshu ay ku sugan tahay sacatun sicatun labada waa dhihi karaa sacatun waasi ahaanshu ay ku sugan tahay markasay mas'aladu masale ixtimaali karta tahay mujtahidiintu ay isku khilaafeen ee masaa'ilkii qadciyaadka ahaa aysan ahayn wusciya ku sugan walilahi alxamdu ilaahi baa mahad iskale walmuhimu shayga muhiimkaa ictilaafulquluubi waa in quluubta la soo dumo waitixaadu lkelimati kelimada muslimiintana la mideeyo oo muslimiintu mid ay yihiin taasaa muhiimkiiya walaa rayba waxaan shaki ku jirin anna acdaa'a almuslimiina muslimiinta cadowyaalkoodu yuxibbuuna inay ka jecel yihiin min almuslimiina muslimiinta an yatafaraquu inay kala tagaan af bay u jecel yihiin acdaada acdaadaasoo kuwa cadcadaysanaya cadaawadoo gaalada sariixa ah iyo munaafiqiintu labadaasba waxay jeceliin muslimiintu inay qaybsadaan kooxo xisbiyaal mutanaaxira oo isjafayda ay noqdaan intaasay rabaan marka macadowga allaad u shaqaydaa maxaad u gacan siin sharta walaa rayba waxaan shaki ku jirin anna acdaa'a almuslimiin muslimiinta cadowyaalkooda yuxibbuuna inay jecel yihiin min almuslimiina muslimiinta xaggooda waxay ka jecel yihiin an yatafaraquu inay kala tagaan sawaa'an waxaa isku mid mida ah, kaanuu inay ahaadeen cadowyaalkaasu acdaa'an cadowyaal cadowyaalkaasoo yusarixuuna caddaysanayaan bilcadaawat cadaawadda kuwa caddaysanayo gaalada oo amase acdaa'an cadowyaal cadowyaalkaasoo yatadaaharuuna isku muujinayaan bilwilaayati inay jecel yihiin lilmuslimiina dadka muslimiinta inay jecel yihiin oo lilislaami ama diinka islaamka inay jecel yihiin isku muujinayaan wal xaalay isku muujinayaan inay diinka jecel yihiin iyo dadkiisa hum ayagu laysu aysahayn kadaalika sidaas waa cadowga ugu daran waa munaafiqiinta Ah, waa cadowga ugu sharta badan soo ma jeedin waxay isku muujinayaan dad islaamka u danqanaya diinka la qiirooday ilaahay dartiis u cadooday inay yihiin aad diinta u jecel waana cadow kaasay jafayaan inta kooxo iyo xisbiyaal ka sameeyaan ay muslimiinta isku salidanayaga isku salidaya ayaga ayay isku sallidayaan marka waa un shar masala muhiim ah. alimaamu shaadibi kitaabkiisa ixtisaamka juska saddexaad boqol soddon iyo sagaal ilaa boqol iyo afartan wuxuu sheegay daabid lagu yaqaan goormaa la dhihi karaa jamaacadan ama xisbigan waa ahlulbidac goormaa la dhihi karaa goormaanse la dhihi karin daabid uhus sheeg culummada muslimiintuna aad ay u aqbaleen wax badanna ay soo naqliyaan daabidkaas wuxuu leeyahay sidaan imaamu shaatibi inna haadihi alfiraqa innamaa tasiiru firaqan bikhilaafihaa lilfirqati annaajiyati fii macnan kuliyin fi ddiin wa qaacidatin min qawaacidi shariica laa fii jus'iyin min aljus'iyaati id iljus'iyu walfarcu sheedu laa yanshaw canhu mukhaalafatu yaqacu bisababiha tafaruqu shiyaca wuxuu yidhi waxay kooxdu ku noqotaa xisbi firqo ahlu dalaal ah oo khilaafsan firqada naajiyada markay ahlu sunnaha ku khilaafto qaacida kuliya ah, qaacida kuliya oo masaa'il badanu ka farcan mayaan hadda haddii la yidhaahdo sifaada ilaahay waa la awila waa qaacida kuliya maxaa yeelay boqolaal sifaa hadhow ay imaanayn oo mid walba in la awila ay ka imaanayn waa qaaciday noqona ahlusunnahu marka waa la subaa bilaa kayf bay qabeen ayagu kadaalika haddii la yidhaahdo wuxuuba ku mihaaliya asagu mas'alatu taxsiin alcaqliyi ah, wataqdiir masaladaasuu ku mihaaliya ahlu bidaca muctasiladaa qabeen masaladaasi waxay qabeen masale la yidhaahdo caqliga aa lagu garan karaa shaygaanu shay fiican inuu yahay oo haddii la sameeyo ajar laga helaa shaygaanu shay xun inuu yahay oo haddii la sameeyo cadaab lagu gelaayona caqliga lagu garan karo ataxsiin wataqbiix alcaqliyeyn saasay qabeen waana masalada hadda calanka loo qaaday oo xooga badan oo maxamed cabda iyo qarnigan ay waxaweyaan calanka u qaadeen ah, caqli waxa la yidhahdo caqlaaniyiinta madrasada caqlaaniyiinta ah, maxamed cabda soo uma jeedin iyo raggiisu ay calanka u qaadeen ay ahayd waa masaladii hore muctasilada oo ah waxa weyaan haddii masalada waxay la gaartay bukhaariiyo muslim xadiis waa ku yimaado hadduu raba meeshuu raalna ku yaalla ee caqliga hadduusan waafaqin waa daciifka waa daciifka soo ma jeedi haddii caqliga u waafaqo mawduuc ha ka ahaado muxadisiinta agtooda mawduuc ha ku tilmaameen mar hadduu caqliga waafaqo waa saxiix maxay caqligaasaa lagu socona waa qaacida kuliyaahu qofkaas ahlu sunnihi ku khilaafo mubtadi inuu yahayna shaki yar maba geli karo ah, shaki yar ma geli karo ah, fadhi kuduryada ay la soo fadhiistaan hadda magaaladan fadhi kuduryada ay la soo fadhiistaan ilmihii ilmihii ay barbaariyeen ah, iyagoo leh waxa weeye qofka zaaniga ah ee muxsankaa dhagax lagu dilayaa wax salle maaha wax salle maaha zaanig muxsanaha dhagax lagu dilaya maxaa loo dilayaa waa qofka dooqiisa iyo rabitaankiisa dhagax looga jarayo nafta wax la aqbali kar maa caqliguna ma aqbalay war yaa kaaga horreeyey maxamed cabdi baa yiri hazaaliyaa yiri soma jeed waa odayaal halkan joog halkan degan masar iyo agaarkeed soma jeed uga horreeyaa lii markaasuu yii aday kuu tahay qaacida taasu qaacida ima yaa kaaga horreeyey aniga asalba ima adiga agtaaday asal ka tahay taasoo kale qofka wax lagu xujaayo wax uu xujo u xujo u aqaanay ku hadlay yaa kaaga horreeyey baab aan waa hor xiray ila yaa kaaga horay waa waxa dhab ahlulbidac lagu afjaray taas ayagu marka xagga iskaga riix ah, yaa kaaga horray xaytay ah, waxaan sheegaya soo diin maaha diina ah uga horayn la fiiriy diin ah yaa kaaga horreeya la fiiray bal goorm waa maalin walba diin cusub soo ma subxaan leey marka waa madarasadaas caqlaaniyiinta la yidhahda madarasa caqlaaniya la yidhahda oo adda aad u xoog badnaatay weliba taasu marka ku miisaari wuxuu yidhi sidoo kale fiiri wayajri majra alqaacidati alkuliya waxaa qaacide kulliya booskeeda soco kara kafratu ljusiyaati jusiyaad aad u fara badan hadduu ahlu sunnaha kooxdan ay ku khilaafto masaa'il badanoo mid ahayno laba ahayno saddex ahayno afar ahayn ahlu sunnihi ku khilaafto ayadoona booskii qaacidada marahi booskii qaacidada marahi maxaa yeelay fa ina almubtadica ah idaa agtara min inshaai lfuruuci almukhtaracati caada dalika calaa katiirin min ashariica bilmucaarada qofka mubtadica ah hadduu furuuc badan sameeyo furuucdaas badanu waxay ku laabay in badanoo shareecada kamid mida ah inay ka hor timaado oo u diido sidii qaacidadii kulliyada ahaydba ay in badan oo shareecada ka uga hor imaanaysa mubtadic qofkaas markaasaa la yidhahuley mubtadic kaasaa la yidhaha marka qofkaas waa inaad mubtadax u taqaan haddii qof aanan dhihi karin hal mas'alo mas'alada heblaa walow faracba ha noqotee ayuu sidaas ka qabaa aada mubtadic iska tiraahdo maxay tusayda muftari inaad tahay sooma ah, muftari hmm, muftari yaa muftari ah yaa been abuurkan ayaa ka shaqeeya inamaa yabtali kadiba aladiina laa yu'minu biaayat illah dadka aayaadka ilaahay rumaysan shaqadooda ah, wey dadka in lagu beer abuurto beerakaas waa gaal isagoon gaalnimadiisa la isbaatin karin waa mubtadix sidaasuu qabaa saasuu aaminsan yahay saase caqiida u ah hal mas'alana ma soo isbaatin karti hal mas'alo mas'alada hebla walow faracba ha noqon mas'alada heblaa sidaasuu ka aaminsan yahay waana tan inuu ka aaminsan yahay anuguna sidaanan ka aaminsan yahay xataa farax ma keeni ma yaqan waa iftiraac qofkii oo waxa weeyaan qubaystay oo qawaacidkii islaamka iyo asaasiyaadkii iyo usuuludiinkii ka hor yimidna in madaxu iska saano la yidhahdo hayga kala cayrin muslim ma sheeganahaa iskugu kay jab waa dalaabka waa baabi'in diina diinba lama arkeen haddaa waxa weeyaan qofkan usuushi diinta khilaafaya aan yac lalahayn oo lalahayn war ka joogdi dadkaa baadiyayne diinbanama soo gaarteen marka diinullah wuxuu u dhaxeeyaa bayna alquluwi waljafaa xadgudubka iyo ka gaabinta meeshaas udhaxayda wey diinulahi eh, diinulahi waa kaas marka qaacidadaas waa in shaatibiga bal la fiiriya alaslu thaali asalkaa saddexeeya assamcu waa maqalka wadaacatu addeecidda liman qof la addeeco oo la maqlo ta'amara amiir u noqdo calaynaa korkeena asalka saddexaad ah, sheekh maxamed ibni cabdilwahaab uu yidhi waa in la adeeco qofka ilaahay madax nooga dhigo al aslu asalka asalka athaalitu saddexeeya assamcu waa in la maqlo wadaacatu in la adeeco liman qofkii ta'mara amiin u noqdo calaynaa korkeena inna min tamaamil ijtimaaci midnimada dhammaystirankeeda waxaa ka mid a ah, assamca wadaaca in madaxda muslimiinta la maqlo warkooda lana addeeco inna min tamaamil ijtimaaci midnimada dhammaystirankeeda waxaa ka mid ah asamca in la maqlo wa daacata in la addeeco liman qofkii ta'ammara amiir iyo madax u noqda calaynaa korkeenna walow kana haba ahaado cabdan addoon xabashiyin xabasho loo nisbeeye duu raba ha ahaado nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiidka cirbaad ibnu markii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu la dardaarmay saxaabada aad ula hadlay saxaabadu waxaan dareenna yidhahda nabigu waa socda macnaha wuu dhimanayahaan isla markaas yidhahda rasuulka allow warkaagu wuxuu u eg yahay mid naga tegayoo na sogootinaya warkiis ee noo dardaara ilaahii weynaa nabi maxamed sala allahu calay wasalam wuxuu siiyey waxa la yidhaha jawaamiculkelim kelimad inuu ku hadlo macno aad u weyn shamlinaysa uusiikum bitaqwa allah wa samca wa baac wey waxaan idiin dardaarmayaa taqwada ilaahay wuxuu idin amray sameey wuxuu idinka reebay ka hara wuxuu idin sheegay ka rumayska waxaan kaloo idiin dardaarma madaxda inaad dhegaysataan adeecdaan culimmada muslimiintu halhaysay ka dhigteen marka xadiidkaas waxay yidhahdeen labadaas kelimood waxay jamcinaydaa sacaadatu dunya wal aakhira adduun iyo aakhiro liibaanteed waa wixii janno lagu geli laha cadaabna looga badbaadi laha adduun wuxuu ku islaaxi lahaana waa shacab iyo madax kala dambayda hmm. adduunka oran maanta haddii kale adduun ma jirayo ah. waardiye male waddanku waa burbura amni ma jirayo dariiqyadan gabdhaha lagu kufsaa maalka dariiqyadaa lagu dhacaa dadka dariiqyadaa lagu dila masaajidu waa dumayaan diin la aqrisama wax diin ah iyo wax adduunyada naxri ma haddii la waayo kala dambayn ah. marka waxaa labadan kelimo labadan kelimo waa sacaadatu dunya waalaakhira saas yidhahdaan ahlu sunna waljamaca waa sacaadatu dunya walaakhira labada kelimo labadaas kelimo oo nabiga lagu dhaqmay sala allahu calayh inna min tamaami lijtimaac midnimada dhammaystirankeeda waxaa ka mid a ah asamca maqal iyo wadaacata adeecid liman qof la adeeco ta'mara amiir u noqda calaynaa korkeenna walow kaana haba ahaado cabdan addoon addoonkoo xabashiyan xabasho loo nisbeeyey qabiilkiisaa fiirin nasabkiisaa fiirin fa bayana allaahu allah wuu caddeeyey haadaa asalkan fabayana allaahu allah wuu caddeeyey haadaa asalkan bayaanan caddayn caddayntaasoo shaafiyan qofka caafiya qof iimaan leh oo qalbi leh wax uu ku caafimaadi karaa ilaahay ku caafiye ku caddeeyey biwujuuhi dhinacyaalu ilaahay ka caddeeyey biwujuuhi dhinacyaalu ilaahay ka caddeeyey dhinacyaalkaasoo min awaacil bayaani caddaynta nuucyaalkeeda ka mid ah sharcan sharc ahaa ilaahay loogu caddeeyey ilaahay sharci ahaan kitaabkiisu noogu caddeeyey carabka nabigana waa noogu caddeeyey wa qadarana ilaahay waa noogu caddeeyey qadar ahaan waa maxay ilaahaabanna tusayba ficlan dadka markay madax waayeen dulliga ku dhaca qadar ahaan waa noo tusayba ficlana loo arkayba qadarkii allaaba lagu arkayba qadarkii alla lagu arkay uma saara wuxuu noqday uu yidhi shiiku haadal aslu asalkan laa yucrafu min alaqoonba madaxa la addeecada wax aan laga oqoonba oo qofka ku hadlaba la fida arxaw ah maanta marku ama laleeyi heerkaasuu gaaray ah, shay gariib ah oo muslimiinta dhexdooda dhanba ka maqan ah, kaasuu noqday maanta uma saara wuxuu noqday haada alaslu asalkan laa yucrafu midaan la oqoon cinda aktar man dad badankooda agtooda yaddaci sheegana alcilm iska da caamada ah, caamada iska da in badan cilmi sheegayn agtoodaanba lagaba oqoon uma saara wuxuu noqday haada al aslu asalkan laa yucrafu midaan la oqoon cinda aktari man dad badankooda agtooda yaddaci sheegana alcilm cilmigay sheeganaya marka cilmu kitaab usunnaan ahayn ee cilmulkitaab usunna qof hayaa asalkan waxa weeya haddee wuu ogi kitaab salafku ma qoraan caqiida ilaa meelay baabay kaga qoran fa kayfa sidee noqonu yidhi alcamalu bihi lagu dhaqmo haddii asagii dhammaada cilmi ahaanba loo indiraasiyey oo u baabacay oon cilmi ahaanba dadka loo barin loona baran say dhici karta in lagu dhaqmaa marka dhaqanalkuuda ka imaanaa ilaa cilmiga horey kadibaa lagu dhaqmaa sharxu sharax qowlu shiiqa qowlkiisa ou yidhi inna min tamaamilijtimaaci midnimada dhammaystirankeeda waxaa ka asanca maqal iyo wadaacati addeecin ilaa aakhirihi dakara almu'allifu mu'allifku wuxuu sheegay raximahu allahu tacaala anna min tamaami alijtimaaci midnimada dhammaystirankeeda waxaa ka mid ah asamca maqal wadaacata adeece liwulaati alamri arrinka muslimiinta arrinku waa talada talada dadka u saaxiibkaa la dhagaystoo la adeeco amarku waa talada talada ummadda muslimkaa dadka haya wey maxaa lagu adeecin biimtithaali maa shay waa in la fartoomoo la fuliyo amaruu ay amreen bihi shayga wa tarki maa shay waa in laga tago nahow ay reebeen oo yidhahdeen tago wax allo waxay amreen waa in la sameeyo laba shardi bisa la fiirina laba shardi bis waa inuusan munkar ahayn waxa ay amreen waana inaad awoodo duu munkar yahay laga yeelimo ah. munkar nuucu laba hado wax munkara ah ful hadii uu yidhah ma banaan inaad yeelto hadduu yidhaahdo madaxweynuhu cidiyaha la daysto qof cidiyaha jaray ma aragti xaaraan wey ah, ma banaan in la yeelo wax munkar qofna laga yeelima hadda waa ciddada ma banaan shardiga laba waa maxay waa inaad awoodo haduu ku yidhahda haas inaad haadaan rabaa biduuni sabr hawada galan ee haddamada awooda xaad samayne shardi labadaas shardi yidhahdo shaygaan uu ku amraa waa inuusan munkar ahayn haddii munkar ugu amro ma banaano ma bannaana nabi maxamed aa yidhi inama daacatu fi lmacruuf waxa lagu adeecaa madaxda war waa wanaag ee xumaan qofna laguma adeeco shardiga labaadna waa inaad awoodo laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha qofna ilaahay ma saaro wuxuusan awoodin labadaa shardi unbaad firin marka wax alla waxay amraan waa in la sameeyo wa tarki maa shayna waa in laga tago nahow cama ay reebeen wixii ay reebeen yidhahdo waxaas dadka kuma arki karno waa in laga haro ah, shardi hal shardiila halka shardi waa maxa wuxuu waa inuusan waajib ilaahay ku saaray ahayn ah, hadduu yidhahdaa salaadaa laga tago hade ma bannaan markaas Ah. shay waajiba ilaahay ku saaray ka tag qofna laga yeelima ah, waa halkaa shay la dhiimatan waa inaad awoodo maxaa yeele shaygaas ka tag qofaan awoodi ma jiro amarka moogtahay ficil aad ku samaydu kaa raba awoodu kaa raba laakiin shaygaan ka tag dibu awoodadi kaamaba rababa kaliya waxaad filina waxaan ka tag lagu leeyay ma bannaanta inaad ka tagta soo kuma banaana ka tag ah, laakiin wixii waajib ahaa lagama tegayo waajib lagama tegayo walow kaana haba ahaado qofkaas madaxda noqday walow kaana haba ahaado man qofka ta'amara calaynaa madaxda noo noqday cabdan addoon xabashiyan oo xabasho loo nisbeeyey marba hadduu muslim yahay xabash noqon maahan cid arabta noqon midabkiisa iyo muuqaalkiisa midna fiiri may ah, midabkiisa iyo muuqaalkiisa midna la fiiri ah. qowluu shiiqa qowlkiisa uu yidhi fabayana allah allah waa caddeeyey haadaa asalkan bayaan caddayn caddaynto shaafiyan qofka caafiya bayaankaasoo kaafiyan qofka ku filan ilaa aakhiri ama bayaanoo caddayntiisa sharcan ilaah wuu caddeeyey fa fii kitaabilahyuu ku sugay amaa bayaanu asalkan la caddayntiisa sharcan ilaahay uu ku caddeeyey fa fii kitaabillaah kitaabka ayuu ku sugan yahay wa sunnati rasuulihi ilaahay rasuulkiisa sunnadiisuu ku sugan yahay caddayntaas sala allahu calayhi wasalam fa min bayaanihi ilaahay caddayntiisa waxaa ka mid ah fa min bayaanihi amase fa min bayaanihi asalkan la caddayntiisa masdaru mudaafun ilaa mafcuuli fa min bayaanihi asalkan la caddayntiisa waxaa ka mid a ah. asalkan la caddayntiisa waxaa ka mid a ah. fii kitaabillaah kitaabka ilaahay lagu caddeeyey tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe qowlu ilaahay qownkiisaa ka mid a ah. tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow adiicullaah allah adeeca allah adeeca wuxuu idin amray sameeya wuxuu idinka reebay kaara wuxuu idiin sheegay ka rumaysta wa adiicu rasuula rasuulka adeeca wax alla wuxuu idin amray sameeya wuxuu idinka reebay ka hara wuxuu idin sheegayna ka rumaysta wa ulil amri talaada dadka u saaxiibkaana adeeca minkum idinka muslimiinta xaal idinka mid yihi wa ulil amri arrinku waa talada dadka talada haya adeeca minkum hal shardiya ilaahay sheega halkaas muslimiinta inay ka mid yihiin bis waa inuu muslim muslimiintaba ma hadduu ka mid yahay adeec adeec aayadda marka ilaahi weyna subxaana wa tacaala caddayn badana macno cajaa'ib lahaa ku jira allah adeec marka la leeyahy waxaa la cabiray adiicu ullah rasuulka adeeciddiisana waxaa la adiicu rasuul madaxda muslimiintana waxaa la waa ulilmri adiicu lama soxina waa lagu cadfo aawo adiicuda xal loo xad waxay leedahay culummada muslimiintu xukun weyna ku jiro waxay tahay allah wax walbaa lagu addeeca ma jirto shay laleeyahy allah waxaas hadduu kamray laga yeelima ma jiro miyuu jira ma jiro rasuulka wax walba waa lagu addeeca ma jirto wax lagu khilaafi karo maxaa dadka amra waa xaq soo laakiin madaxda muslimiinta waxaa la adeecaa intaysan munkarku amrin bis waa shardi shardigu leeyaha daacadooda munkar hadday ku amraa iyaga laga yeelima saas darteed waa diicun lama soo celi daacadooda waxay ku xidhan tahay daacatullahi wa daacatu rasuul alla iyo rasuul adeecidiisay ku xidhan tahay ee alla iyo rasuul halla caasiya hadday yidhahdaan laga yeelima madaxan madaxda kaliya cid kasta oo ilaahay yidhahda halla adeeco aa shardigaas leh oo aan ahayn nabigu sala allahu Ah. cid kastoo ilahay yihahda hala caddeeco nabigu yidha hala caddeeco nabiga ka reeb ah. makhluuqa intiisa kale shardigaas wada leeyi waxaa shardi ah waxaa lagu leeyahay ku addeeca inuusan dembi ahayn ah. waxaa lagu leeyahay addeeca madaxda muslimiinta waxaa lagu leeyahay hooyada addee waxaa lagu leeyahay aabaha addee waxaa qur-aanka iyo sunnadu leeyahay culammada hal addee waxay leeyihiin islaamtu ninkeeda ha addee waxaa la leeyahay addoonku saydkiisa addeeco dhammaan waxaasoo dhan shardigaasa u xidhan oo ah waa haddaysan munkar ku amrin day munkar ku amraan maya inama daacatu fi lmacruuf wax laysku adeeco laysku raaca waa waxaan munkar ahayn shardigaasa u wada xiran wa qowlu ilaahi qowlkiisa ayaa ka mid ah ilaah uu yidhi subxaana wa adiicullaha allah adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu haddoodinina ha murminina muranku waa camal shaydaan waa camal shareed ka taga muranka walaa tanaasacu ha murminina maxaa imaana haddaad murataan oo fa tafshalu aad fashishaan waad fashilaydaan fa bisababi an tafshalu taadi waa sababiya ah. inaad fashilaydaan sababteed oo aad fashilmaydaan darteed iskaga daaya muranka oo watadhaba ay tegaydo riixukum awooddiinna awooddii muslimiintaa baabi'eed wasbiruu sabran ina allaaha allah maca saabiriina dadka sabru la jiraa binasri watayid waa u gargaara waa jecel yahay sabr wa qowl ilaahi qowlkiisaa ka mid ah ilaah uu yidhi wactasimuu ku dhega bixablilahi xarigka alle waa diinka alleh jamiican dhammaan xaala atiin walaa tafaraquu ha kala teginine wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed Thank you. يا ما ما شافية بانقضاء لما شديد